radi allahu taala anhu al rasuullahi adheegi sala allahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka halka goolaw yadheegi alaa hooyaay ina adunya addunya malcuunatn ti lalacnadi waay malcuunon may la nacnaday ma aladigi sagara fiha fi dunya addunya dhadiya kasugnaadiya la lacnadi ila dikr allahi taala ilahay hoskeylan lacna maahin wama wa ilaa maagi maahin wala huwa maagi laharidohu dikr llahi taala lahariid wa caaliman lang caalime lang lacna maahin wa mutacaliman ko cilmo baradaw lang lacna maahin rawa ma yuriy hadiska tirmidi o kala tirmidi may kagolay xadiun ada xadiun waay xasanun dajilisasan can abi hurayrata radi allahu taala anhu qala abi hurayra may golay samictu rasuul allahi der yagul rasuulka halka golaaw yadhi halaa hooyaay tanabahu aclamu buraarga e waldheega in adunya adunye malcun malcunatn hiya addunyada ti la lacnadayo malcunn may la lacnaday ma aladigi sagara fiha fi dunya adunya dahdiya kasugnaadiya la lacnadi ila dikr allahi tacaala ilahi husiyay maahin wama wa ilaa maagi maahin wala huwa maagi lahariri hu dikr allahi lahariri ilahi iyo yani husiyay wali lahariri maahin wa caaliman wa ilaa caaliman lang caalime cilmika saayo cilmi shay camal falaw maahin wa mutacaliman wa ilaa mutacaliman ko cilmo baradaw maahin intaas ma inta kaleed malcuun waay kolka adunyadi nigiman lahaynay hadiiska tusiyaay oo lakuzaahido rawaama yure adegantaasay oon ilahay walmahadirilayf yani diililay rawaama yuriyay xadiidka yani atirmidiy imaamu tirmidiya weri waqaala tirmidi may kagolay xadiidun hada xadiidun waa xadiiskaas oo xasanun darjigiisa sange can cabdillaahi wacan cabdillaahi bn mascuudin radi allahu tacaala canhu qaala cabdillaahi may kagolay qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may kagolay laa tatakiduu onwelditeng allay ataa halaawto onwelditeng fatarkabu jeelatan reedki dunya dunyadaadiya jeelatan reed qaala rasuul lahi sala allahu alayه wasalam laa tarkabo yani injeelate laa tatakidu onwelditeng allay ataa halaawto maguurto mana guri oonayo iyoonayo beeresende iyoonayo saasoo oo kale onwelditeng wa laa tatakiduu onwelditeng allay ata ayil cagaara maguurto an weldatan walard almailata arla deefdaliyaas an weldatan sidii asaandidi i beerti oo kaliyo beerbiyadi iyonayo yani asaandidi i guryaalo la dhisado lacmirado la ijaarad oo kale an may weli fatarkabu reed jeelatan fi dunya addunye jeelatan reed intaasoob weldatan addunye jeeladaas anan weldatan wa yani zuhd lay tusiya araamay ure adeedka tirmidiyo gaala tirmid may ka golay wanahyu marki adda reebahay asaandi iyo baaburyaali waxyaalo saase walba oo adan hadlaawane saase lasku reebay hadii oonaya idaa surifat an ilwaajibaati may weli rasuulka sala allahu alayhi wasalam may siyey naftiis hada doo dhulyaalo dhulngiibi jarsa oo beerta shana dadaka boori fadlishana cadaayi rasuulka lanki beer abuuro midaashi lan wal midaa amama jar ilaa antaasa jara gole beera dadaka boori feelan lajeesad may buaha naayi walalan reebahay wali waajibkoo reebaw beer esenden weldatoreed cibaadadii jamaacadii ku tabto ayay yani saas oo kale maguurto dhul iwal saasa weldato kashakeeyo nagato tukaama camirato cibaadadii dhan ku kutabto saas walaladiidaha maayna hadiiba daacada walan walankaalmaysadaasayno cibaadadii waajibaadka dhan ku kutabaan ma diidan tan la diidahay may walo aakhira koo mashguuliyaayo waajibaadki dhan koo mashguuliya mana tawaa ma yuri adeedka tirmidi wagala tirmidi may kole adeedon ada adeedon waay xadid kasto xasan darjidiis an cabdلlahi بn cmr بn as radi aلlahu taala anهuma qala cabdالlahi may ka golay mara calayna una korkaaniy rasuul الlahi namari sala الlahu عalيه وasalam وanaحnu walhaal naحnu no nucaaliju sameeyan kusan bushko na sameeyaan daashko daashko sameeyaan ama bushko na ertod kusagaas o dhana nin sugnaadi faqala nabiy na may ka golay ma hada kan ma walaan suub yahay dirsidin ma eto fakulnaa ma ernay kad wahaa daciifa reed toos yahay fa nusliu suub yaane huwa alkusa raashingasobian yani walaago daciifay reer toos yahayno faqaala anabiyo naw may kagolay ma uraa ma aduno magmaleya ila alamra amarka magmaleya ilaa acjala haliki degdegsan min dalika almadkuuri ku degdegsany maayn awaama yuri wadis abu daawud wuri watirmidi wara watirmidin wuri biisnaadin sanad isnaad lbukaariy wa muslim bukaariy muslim sanadkoodiya kuri wakala tirmidi mer adisun ada adisun wa xasanun darjis hasan saxiixun o saxiixun وani وan cabdالlahi بن cمr بن as رadi الlahu taala anهuma qala cabdالlahi ma golay mara alayna una korkaniya rasul الlahi ana mari sala الlahu alayه وasalam walhal naxnu nu nucaaliju sameeyano kusan dash sameeyan baytun min khashabin وakasabin wa guri oo lakusuubiyaw laaman iyo nayo geediyaala kasabe lakusuubiyaw daash iyo nayo yani dersi wal yartood nucaaliju sameeyana kusan dersiya sameeyani ama daasha sameeyani kusigaaso lanaanin sugnaasho kala nadina umay ka golay ma hada ma hada ma hada lkust kustgan daashin mayhay kulnaa fakulnaa meernay kad wahaa daciifi kad dacufa daciifi wagaruba dhawaaday minasugudi dhiyoon dhawaaday dumo on dhawaadayo kad wahaa huwa kusugan kan daciifi kad dacufa huwa kusuga daciifi oo dhiyo an dhawaadi wagaruba minasugudu fanaxnu nureedu nuslixu suubiyanihu alkusta daashkan suubiyahaynuwo fakala nabiyuna umay ka gooley ma uraa ma adunu ana magmalayaw alamra amarka magmalayaw ilaa acjala si degdegsan len maraya min dalika min binaai hada lbeyti gurigiisin dhistahaytaan ini arinta ku degdegsanta marnooba moodkooyo maraya wari rasul maana addunyada wal oo lis lahaysii kormeew ma uraa ma ma adun ana mang malaya alamra amra lmawti mang malaya ilaa acjala ini degdegsanyi min dalika almadkuuri min binaai hada kan dhisaw shay ku degdegsanyi lang malaya intisinkan kusaamwelesam ama lisinkoy iya koobsadee walkal mang malaya saasa malaya say rasulka awa ma yura adis abu daud atrmidi bisnaadin saib isnaad buaari muslim muslim iyo buaari sanadki mana rijaaliyo kawuriya wakala tirmidiy mer xadiun hada xadiun waasan saasan saxiun o saxiun waan kacb ibni ciyaal radi allahu taala anhu qaala kamay golay samictu rasuul allahi dheegi sala allahu alayhi wasalam yagolo rasuulka halka goolaa dheegi ina likuli ummatin umad kasta fitnatan iyo sugnaati wa fitnatu ummati umaday fitnadiena almaalu maal waay sa rasuulka la dheegi rasuul lahi sal samictu rasuul lahi dheg yaqul rasuulka halka ala sala lahu alayه wasalam ina likuli umatin umad kas yan sugnaati fitnatan fitna yan sugnaati umad kas walka fitna wa soo jiraan wa fitnatu umati umaday fitnadiana almaalu maala waay maal ka fitna waay lankasa maal helanti laylay aakhiradiis kuhalaawas yani taasa rasulka galantigaay hayla ka fitna way maalkas day rawaa ma yure wa hadidka tirmidi wagala tirmidi may gole hadidon hada waay xasan darjilisasan sain o sain waan abi camri wayuqaal abi cabdillahi wayuqaal abu layla cusmaan bin cafaan magaashe radi allahu عليه anhu ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaala nabiy naomay kagonay laysa libni aadam ibnu aadam mansugnaana xakon hak mansugnaana fi siwa hada lkisaali aramyaalkan hanidaleran warya kuheri beytun bet ma wal xaq ekelman leh beedkaasoo yaskunu huwa ibnu aadam ku beedkaas kunaaw irdiraayo baryaw wa taobun lay habin lay toobkaasoo yuwaarihi huwa ibnu aadamka yuwaarihua ibnu aadamka o askulaayo cawrata cawrata bni aadam wajilful khubzi maonfutidiy injegin lay hagin lay walmaa bila hagin lay waay sawama yure hadiska tirmidi wakala tirmid may kole xadiun hada adis hadiskaso xasanun ay an abi camrin abi camr may lakuriyay kunidis dera wayugaalo may la sheegay abu cabdillahi nol sheegi wayugaalo may kala la sheegay abu layla kuni badotile yani cusmaan lay magaas cusmaan bin cafan radi allahu taala canhu ginureenalakasa ana ina nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala nabiyuna humay ka goole laysa libni aadam aadam anog shay xaqon hagmun sugnaana fi siwa haadihi tan walyakwaliti alkisaali kasriyaalkan baytu baytun guriwa beedkaas oo yaskunuhu ibnu aadam kaaskunaw beedkaaskuna guriaskunaw xaasaana sagan lay oo barigala hergalaw iwa wa thawbun wathani thawbun waay kalama oobkaas oo yuwaari huwa ibnu aadam kaasuraayo cawrataw cawra bna aadam dhar oo usuna cawrigiskaas kuraw lama wathaliu khilfo wajil wajilfo lkobsi ngoonfada tidiya injegan wa ngoonfa injegan e, oo kusaaran lahayn intaasagan leey ama yani yani anjeeradii oo maragan lahayn oo kale misrootigii maragan lahayn intaasa yani wa ka masalan walmaa bi intaasagan leey wa ana soo behel bes igaasi daacadiisa gududay bes rawaamay ure hadiskaas tirmidiyo wakala tirmid may kole xadiun hada xadiun saxiun saxiye xadiun wa xadiskaas oo saxiix qala tirmidi imam tirmidi may kore sametu deri aba daauda kunidisankileray magashi sulayman binu salim albalkiya reer balkadnasba yagul sulayman halka kola degi sametu nalar bna shumel nalar binu shumel saaxibulogun ahay muxadisna ahay nalar binu shumel kudeg yagul nalar halka kola aljilfu jilfa macnahu alkubzu kubus wa laysa macahu ma alkubzi kubsiyade maashingaan idaamun kusaaran ahaan yagul kakola degel aljilfu jilfa may bua alkubzu maonfo laysa macahu maa lkubsi kubsigaas maashengaan idaamun kusaaranhaan moonfo kusaaranlaa jilfil ere jilfulkubsi moonfo tidi injiganha erna wakala ayr ayr nalar nalar keershey may kale kagolay huwa jilfo maylan kasey galid lkubsi moonfo tidi injigango wakala alharawiy sheeko kale sun harawi laraw mere almuraadu lijeedad bi bijilfi lkubsi moonfod injigan lanku muraadaa unaafi huna meelantan maybua wicaa lkubsiy yani jilfu lkubsi malarnaha wicaa lkuldiya kadhiganta maanfada weelshe kaljawaaliqi salidii oo kale bua ah, walkurji kurjidii oo kale bua ah, kalkhawaaliji kalkhawaaliji hooridi dhe kalkhawaaliji hooridii oo kale bua ah, walkurji salid salidii oo kale bua hadwalnimide yani saas wa taas oo kale weelka salankasel wicaa lkubsi maanfada weelshewo wadalika kalkhawaali kaljawaaliqi kaljawaaliqi hooridi oo kale bua jawaaliq leraa ada weellay koley walkurji selidii oo moonfada kadijiyaayo oo kale bua wallahu ilahy waana aclamu oga وعn cabdاللahi بن shakir bikasri shin yalaki shakir وabilkay almushadada shakir almucajamatayn lidabisi shakir radi الlahu taعala canhu qala cabdالlahi ana ana cabdالlahi qala cabdالlahi may kakol ataytu nabiya nabagan sedi sala الlahu عlaه وasalam walaal a nabag yagra akriya alhamay mashguliya kumising atakaduro walbasado yasang mashgulidiliya aydas akriya qala nabiy namayala nabiy naomay kagolaya golo ibnu aadam ibnu aadam may kagolay maali maalkay maali maalkay seere wahal laka kiin sugnaaday yabna aadam ibnu aadam ohe kin sugnaaday min maalika maalka ishe kin sugnaaday ilaa maali maain akaltaad aan tofaafnaytaada tabi ow labistad gundud tofaaflaytaad baaliyoy ow tasadagtaa tasadagaysa tofaaflaytaada tabiid ma anaslay maalkulato hankalmidihidi dhaalay nagdaaya an cabdillaahi ibnu shakir bikasri shini وlkal msdd almcjamatyn radi alahu taala an ana ana cabdlahi bn shakir kaala may kagolay cabdالlahi ataytu sedi الnabiy an sedi sala الlahu alyhi wasalam walaaluwa nabagan yagla akriya alhamay mashguuliya kumisin adakafuru malbasdosa mashguuli qala nabiy ay qala nabiy nahu may kagolay aidaas akriya rasulkan sedi qala nabiy nahu may kagolay yagul ibnu aadam ibnu aadam may kagoley maali maalkay maali maalkaysa elew wahal laka kin sugnaaday he yabna aadama aadam unugiisiyo kin sugnaaday yani min maalika maalka haal kumidaykin sugnaaday ilaa maadi maahin akaltaad aanta maahin yani maalka letaw ilaa maadi maahin akaltaad aanti o faafrayta reer tabidi ad aantay yariraaysata eda tabidi o labistaad gundutay yani faablaytaada baaliyoytay dhamayti o tasadagtaada sadagaytay faamlayta yani waa ka eda tabidi wa ay sadagaytay reer eda tabidi hormarsati anasma walkala gabtay wakal letaw anasa mustagarkin lato kawamayure adeedka muslimon وan cabdالlahi بn mغafarin radi aلlahu taala anhu qala cabdالlahi may ka golay gaala rajulun rajulka may ka golay linabiy naba may ngaray sala الlahu alayhi wasalam ya rasuul الlah ilahi rasuulkiisi walahi akdaarday ini ana la uxibu jeela kaadi ka jeeli rasuul الlah faqala nabiy naba may golay undur firib maada walaagi taqul antaad ka golas firib qaala may ka golay walahi akdaarday ini an la uxibuka ka jeela ثaلaثa maraatin qala ثaلaثa maraat sidtog yasaas ka goli faqala nabiy naomay kagolay in kunta diadata tuxib an takijelni an ijedata faacida diyaarnagoy lilfakri fakirnaman diyaarnagoy fijifaafan gundudow may wali fa ina alfakra fakirnamad asracu ti degdegow badan waay ilaa man yan degdegaaso yani waa kay yuxibu huwa manka jelni an ijel min asayl yani min asayl daal ku degdegow badanta ilaa muntaha muntaha sayli daadkasoy makaani yoolshaynan degdegaaw iya ku degdegow badanta fakirnimad lankusigan degdegaaso waay fan cabdillahi bin mugafalin radi allahu taala anu kala cabdillahi men kole kala rajul rajulka wa linabi nabag mayngaray sala allahu alayhi wasalam ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo wallahi akdarda inian la uxibu ana ana jeela ka adiga jeelo fakala nabiy naomay golay undur firi lan yaw maada walaagi tagul anta agaalaas firi qaala rajulki mere wallahi akdarday ini an uxibu jeelo ka ad rasuul allah ku jeelo halaata maraat sida toogisaas ka goli fakala nabiy naomay ka gole in kunta hadii adata tuxibu anta adaki jeelni ani jeel hadii ata faacida diyaar nagoy oobanibijelmaa diyaar nagoy lilfakri fakirnima diyaar nagoy tijifaafan gundudow fakirnimo sidi dhar oo kale niking nagada taasay diyaar nagoy wa may wali fa ina alfakra fakirnimada mayb waa asracu ki degdegow badan o ilaa man of yan degdegow badanyi yuxibu huwa manka jeelni jeel min asayli daadiya ku degdegow badanyi daadaka saase daad ilaa muntaha muntaha sayli daadkasay makaaniyoolshaysadan degdegaw kana fakiirnimadaas degdeg sheeko degdeg badan wa lankaaso degdegaasan kanijir sada yani waa kay daaska sada oob oo gobol hooba dalcadda dalcada kahoogodaw biyo hoos indeereyo ngudubaayan oo kale fakiirnimo gudubow shee daron oo dhanka anijir degdegaaso iri rasul fa in alfakra asracu degdego badan ilaa man degdego badan yuxibu huwa manka jeelni anijel min asayli daadka degdego badanyi ilaa muntaha muntaa sayli daadkaso makaaniyoolsha degdega rawa mayuri adika tirmidi wagala tirmid me adidun ada adidun wa xadis kasta oo xasanun dajisasan atigitaafu macnaahu bikasri taya lafi kaadaso almusanaati fawgu waiskan ljimi wabilfaya lafi almukarara wahuwa tigifaaf may lera shayun o shaygaasoo yani wa kahin yulbaso shaygaasoo yulbasu lfarasu farasan gumjiyahu shayga liyubtaga ini lidhooro bihi bishay alada dhib lakukudhoor wakad yalbasu linsaanu insaanka gundudo lakuyaabo ho tigifaafka suga maray sheekh atijifaaf tijifaaf may laray bikasri tay taada hoos dawshee laakri tijifaaf taadaasoo almusanaati lamala dhabisiyey fawga korno lamala ku dhabisi waiskaani ljimi jinti reeboshee la akriyey wabilfaai tijifaaf faya la akriy taadaasoo almukararati lanagya la akriyey wahuwa tijifaafka may wa shayun shay wa shaygaas yulbasu langundiya hu shayga alfarasu faras langundiya walkakana o yani faraska langundiya wala langungundiya firis korshay lan saara may firis dharma langundiya manaa marki agalka la saara firaash korla saara mana firis la lakorafada kolka walkakanoo saase oo kakan darbaarhan eh liyutaga wala langungundiya may bua firiska liyutaga ini la ladooro bi bishay shaygaas oy lakadoor aladaa dhibka lankadoor di bilfaras liyutagasi landoor di bilfarasi firasku suge landoor aladaa dhibka lankadoor firiska walayo dhibka lakakureebe mana geedogi i walila saara firiskaas marki o lasaar horoga lasaar yalkakadhoore hoosalang marsiya kaasati jifaaf leraw walkaka wakad yalbasu linsaanu insaan ini gundudo larga tijifaaf kasay gundud tijifaaf kasa insaanka dirbaal kasay gundudo di korto kalkan gundudow kaas taas oo kale intiyaarnago faqiirnimadaas gundudaas wacan kacb ibni malikin radi allahu taala anhu gaala kamay ka golay gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shimay ka golay ma dibaani lamwara dibaankaas oo jaaicani gaajoyson dibeenkaas oo ursilaa la diray fi anamin irin dhasisa dhah diri biafsada ku fasaadiyo badan mahaana lahaa lilganami ganamkaasoy ku fasaadiyo badan mahaana min xirsi lmari of dadaalow shay cala lmaali ka dadaalaw wa sharafi ka dadaalaw lidiini fasaadiya kuy kufasaado badan mahaan o awama yura xadiidka tirmidi waqala tirmidi may kaole xadiidun hada xadiidun a xasanun xasan e saxiixun o saxiixun ama saxiix eh. an kacb ibni malik kacb binu umar may bal kuriye radi allahu taala an qaala kacb may ka goolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul may ka goolay ma dibaani lam waraab oo may bua rasuul sala allahu alayhi wasalam si dadka walka fahmi lahaayen an tusaalayahay kalkun lam waraab oo irin datisakadiri oo e, ngajsano ntaana ber walangangna irin datisakadiri fasaadata weelayan anuga salalayan irinkaas oy baabiyaayan ma aha baabiyawkaasoy irin kaasoy oo waraabagaasaasan baabiyaaya may kudaron eray rasuulka lan dadaalow shay maal iyo sharaf si indadaalow di shay fasaadiya kaasa kudaron eri mana si lanka maala aruri sharafan hel madaxnimon hel layley diintis fasaadiya waraabiyaalkaas usi kudaron eri si walan fasaadiya yani ma diibani lam waraab diibeenkaas oo jaayicaani gaajoyson diibeenkaas oo ursilaa la diray fi kanamin irinta hadis lakatoosi waarda inlaay biafsada ku fasaadiyo badan mahaana lahaa lilganami irinkaasoy fasaadiyo badan mahaana min xirsi lmari gof dadaalow shay cala almaali ka dadaala washarafi ka dadaalaw lidiinihi diin lmari gofka diintis fasaadiya ku ku fasaadiyo badan mahaan wa bal usuba fasaadid dorontu kan kan onay sharafkaasi maalkaas raadiya diintay fasaadiyaw kaasa doron ari rasuulka ay lidiinihi samay ka taclugas taclugobka saas mutacaligon bilfasaadi almafhum min yani wa kay saas fasaadka salku yani lkfalojemil oo yani almafhum min min almufalali aleyh bismi bismi taflil afsada taas afsada walkufahma laylakatalogas kalku ma ma dibani lamwaraab dibenkaa soo jaayacayni gaajirsun urtilaa lidiray fi kanamin lidiri bi afsada ku kufesa ku fasaadiyo badan mahaan laha lilganami irinkaas fasaadiyo badan mahaan min xirsi lmari of dadaalow shay kufasaadiyo badan mahaan cala almaali maal haruuriyo ka dadaala wa cala sharafi ka dadaala lidini din shay fasaadiyo badan mahaan waay mana lidini din shay fasaadiya kii kufasaadiyo badan mahaan ure lankaasada din shay fasaadiya irinka waraabagaas kufasaadiyo badan usi darog mana sawaama yure hadiska tirmidiyo imaam tirmid o kale tirmid mare hadidun hada hadidun waay hadiskaas oo xasanona same saxiin o saxiin wa can cabdillahi bin mascuudin radi allahu taala anhu kala cabdillahi may ka goolay naama rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul shehun diray calaa xarsirin dirin korsea kun diri fakama nabiy nabo walhaal kad asara alxasiru dirinki saamaya fi jambi jambi nabi nabadhinishay saamo gulnaa gulnaa una merne ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo law itakadnaa unu samayno lakad laanta widan gogolkin samayn lakaana asan faqaala nabiy nabo may kagoolay maalima sabata li ana may insugnaadi wali dunya aniya dunya maynin dhehay ma anaan mahaan fi dunya dunyadaasiya mahaan ilaa ka raakibin langwalsaarang maahin lan soctaaleho gaadi saaran e istadala hoosaysaday taxta shajaratin geeda hoose hoosaysadi uma raaxa sabay wataraka kutabiha ashajarata taas oo kale addunyaniyani e may lang raaxa langasirgalay lang meerbininjeen oo kale sa samaysadaayo nicmo raaxa weytiy miye rasul sawa ma yura hadidka tirmidi o kala tirmid may xadiun hada xadiun wa xadiid kaso xasan darji saxiixun saxiix waan cabdillahi bin mascuudin radi allahu taala an qaala cabdillahi may ka goray naama rasuul llahi sala allahu alayh wasalam ilahay rasuul sheeyahandiri calaa xasiilin dirin korsheeya kunduri wa faqaama nabiy nabo reed umi kunduri reeda kahi walhaal kad ahara alxasiilu dirinkii saamoyey fii jambi jambi nabiy nabo dhinishay saamoy dirinkeedahay yani rasuul dhinishay saamoyta eedan goboti dirin oonay yani lisma mootiye saasay hay kalkun dhinishay goboti rasuulka sala allahu alay salam faqulnaa unumerne ya rasuulallah ilaahi rasuulkiisiio law itakadnaa una samayno lakad lahaanta widaan gogol dhugul gogol dhugulkin samayn alwidaa may larey alfiraash lwaadi yani aladi laa yu'di janba naa joodari iyo sbunyo iyo walileeraayo yani waktidaasa joodari sbunyo majerne tan anshuri walaagasi majerne yani laakin may balnglijeede gogol faylilay admana gogol fayle laska korsaaraw kin welane oo jirka an saamoyaane kin gobdaan law itakadnaa lakaad kin samayno widaan gogol nugul kin samayn lakaana asan ser tanka gobota ergahayne yani waa kay to nugulakin samey faylahayniyo faqaala nabiy na may ka golay mali ma sabata li an mayn sugnaadi wali dunya raax raaxadaasoy may ani dhataan yaala addunya an dhataan mayaan addunya an gurung amir de rasul ya ya mali may lahante wali dunya ani addunya maynin dhehay ma anaan mahaan fi dunya fi jambi dunya fi dunya addunya dhatiya mahaan ilaa karaakibin lan soctaale oo kale ahay raakibkaas oo istadalla hoosaysaday taxta shajaratin geedo hoosye geedo hoosye hoosaysadi karshiya isku bikade lan kusuge karshiya degsade araada walaa usuganba birashiidka kalshe darsade isku jiifade malang oo walwelido necmoysan meelo yani raahadhikadaw me uma raaxa tabay reed watabaka kutabeyha shajaradi geedi hoos edon kutabi taasay lamid ahaari mana addunyadi dhong rasuulka may kashibahy sala allahu alay wasalam geed kula hergalaaki shibahy mana oo lasaa lansafar hergelay reed ku dhagaagsadi oo kale rawaa mayure waa deedkaa tirmadiy kolka may la latusiyahay zuhd addunya lakuzahido qiiman lahaynay walaa shaba walmustaqbalan ahayn oo walakudareerlay beyin rasuulka na natusiyahay sala allahu alay wasalam rawa mayura adiska tirmidi wakala tirmidi mere xadiun hada xadiun hasan darjidisasan a saxiixun o saxiix waan abi hurairata radi allahu taala anu qaala abi hurayra may gole qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsa may ka golay yadkul lfuqaraa fakirintiya galaayan aljanata gala doona qabla lagniyaay qabla dukul lagniyaay agniyada galawkood horte bi kamsi miyati caamin shan boqol sin iya ka hormaraayan wa qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsa may golay yadkul lfuqaraa fakirantiya gala doonaan aljanata gala doonaan qabla alagniyaai qabla dukuli lagniyaai dadka taajiriinta o agniyide galawkeed horteed iyo galaayam bikamsi miati camin shan boqol sin hortiye shan boqol sin hortiye ye iyo oo shan boqol sina janadka dhax jiraan fakirinta iyo tanaadintin hooba galon jeeda markaasa galaangalili anga horumaraayang mana ilan walla xisaaba magabanyo cibaadadi iyo sugudayan daacadiyo gudaayan wanis ilahay karzaago kaganecgaadaayan walharame maweydiyaan yaay maalma aruuriyaan bes horan galaayan wala ku hisaaba mule kawama yura xadiska tirmidi wakala tirmidi may kore xadisun hada xadisun wa xadiskaas oo xasan saxiixun o saxiix ama saxiix zuhdilay baab zuhdilay kajar وعn iبni cabاsin وcمrان iبni xusein kila radi aلlahu taala canhu عan النabiy sala الlahu عlaه وsalam qala nabiy naomay kole iطalactu fir firi fi ljanati jinada daawaday fir firi fara-aytu ma ergay aksara ahliha ahliljannati jinada ehelkooda haaliin kuwanka badan alfukara fakirinti aragi وaطalactu firiya fi naari naarta fir firi faraytu arag aksar ahli ahli naar naarta helshihaalin kuonka badan anisaabilan in arag mutafakun aleyh hadiskuna mutafak min riwaayat ibni cabas rawa mayuri hadiska albuaariy aylan min riwaayati cimran bin cuseyn wacan ibni cabaasin wa cimran bin cuseyn radi allahu taala canhuma lamadi odmisa radi allahu taala canhum iyo dhan alagraalaada can nabiy sala allahu alayhi wasalam ah qaala ibnu caba qaala ibnu hay qaala nabiy naumay ka golay italactu firfiri fi ljanati janada iya daawaday ferferi faraytu aminkilidhelmiya janada aragi konsulmiya rasul ma maarg aktar ahli ahli ljana janada helsi haali inkaonka badan alfuqara fakirin in iya aragi watalactu firfiriya fi naari naarta kisa daawaday firfiri faraytu aragi aktar ahli ahli naari naarta helkood haali inkaonka badan anisa biran in iya aragi mutafakun aleyh adeskana mutafak ay maclshahid alfuqara taaso fakirin taasa janada badan lileyma mutafakun aleyh fakir onayo fakiirnimada iska sabraayo daacad ilahay rabishay gududaayo saase a yani mudalag ilahay xukunka ilahay raalake mutafakun aleyh min riwaayati ibni cabas warawa may kala wuriyay xadiska albuaariy aylan wuri min riwaayati cimran ibni xusein wacan usamata ibni zaydin radi allahu taala anhu an nabiy sala allahu alayه wasalam qaala nabiy naumay kagole gomtu istaagi calaa baabi ljanati jinad ilbaabshe korsurumi fakana caamata man duul aktarsho may haadena dakala galay ha jinadi gali almasaakin o haadeen wa saxaabuljadi maalkadheegti asxaabtoodi maxbuusuna kulaabisi waay kayra ana asxaaba annaari lakin ana asxaaba annaari naarka asaabtoodana kad umira bihim bidukulihim galowkoodi alamri ila naari naar galaayan walamri waay mutafaqun calayh alxadu macnaahu aljid aljadu macnaahu alxadu deefi walghinaa tanaadnumo wakad sabaga bayaanu hada alxadiid xadiidkan kan adeeyoshen indhagi fi baabi fadli dacafaa iyo nikdhagi ay fakana camatu man kumtu cala baabi ljana surmiya rasulka sala lahu alay slam inkilidhelmiyahay fi laylat lisra walmicraaj fakana camata man fakana camata kabarsha kana horajal kana camata man duul aktarsha may haadena dakala galayhaa janada galhi almasaakin o haade waasxaabu ljadi maalqabeenki asxaabtisna macbusuna kulacabisi waay yani ayra ana asxaaba ayra ana asxaaba naari naarta asxaabtooda lakin ana asxaaba naari naarta asxaabtoodana kad umira walamri bihim bidukuulihim galawkood ila ljan ila naari naar galawshoo dhamriyo maanaa hadu dadka maalgabeenka ee walxabisilileyi ma e reer naarad me er er naar er jeedan jini injeedana eh? may weli ahlu naar yooba galawshoo dhamri naarta galalen laakin haan mayb wa xisaaban yaal wala lang habisi yoona jinad injeedan la laakin xisaaban habisiyin wahay waljadu jaz macnaahu alxadu nasiib alghina tanadum way wakad sabaga bayaanu hada ladi fi baabi fadli lacafaa وan abi hurairaa radi alahu taala anhu an nabiy sala lahu lay wasalam qala nabiy nao may kagoolay asdaqu kalimatin kalimatan kurun sheeg o badan qaala kagoolo ha kalimadeeda shaacirun langabya e kagoolo tan kurun sheeg o badan kalimatu labidin labid shaacirkil eray kalimadiisu ahay may kagooli alaa kulu shayin ma khala lah babilun serimana mutafaqun calayh waan abi hurairaa radi alahu taala anhu an nabiy sala lahu alay salam qala nabiy nao may kagoolay asdaqu kalimatin kalimatan kurun sheeg o badan kalimadaas oo qaala kagoolayo ha kalimadi hada shaacirun kagool lan shaacira kalima kagooli tankuron badan kalimatu labidin shaacirki labid leeraay yani waa kay kalimadiis waay lan shaacir aftaan sialkan kas ahay kolkan shaaciriinta sadan badanyin yin manaa runku badan yin been i wala sheegaan amaan i wala sheegaan laakin lan shaacir arbeed eh oo shicir ka hadlaw kalima usa ka hadlaw tankuron sheego badan tan waayo rasuulka oo may kalimad alaa kuli shayin shay kasto wal kasto dhamaanti walbahaadan ma akala laha ilahay walibak weri bailun bail waaytari mana kalku addunyadii maynagadaas bail addunyadii bail mana hadal shay sax shaacirkan fayley mana shaacir may ha hadalkan ka hadli islaan mahayn marki hadalkan ka hadlaayo laakin hadal isku toosay xagga waafagi mana ala kulu shayin ma kala laha bailun wakulu naimin yani wakulu naimin laa maxaalata zailun beska dhimaystir shay saas ahay ala kulu shayin ma kala laha bailun wakulu naimin yani wa kay laa maxaala tazaailun mana wakulu naimin laa maxaala tazaailun nicmo kasta majarta shakilaan zuulasari mana eed beedka shabrg dembe ma e niska hor leekofsay niska hor ukala lafadaay makaas dembe yani wa kay alaa kulu shayin shay kasta ma khalala ilahi walakori babiln taas hawala ogi laakin wakulu naimin ta os gadaalku eri hoob yan susuubi maahina taas walaka jer wakulu naimin yani laa maxaalata shaka la-aan mahana zaailun ti zuulaso er nicmo kasta zuulasa er kalku wakulu naciimin ti yeen hoob la suubi yeen walan suubiye male min naciimi dunya wakulu naciimin oo min naciimi dunya e majarto laa maxaalata shaka la-aan zaailun lakin min naciimi alaakhira taas mazuulaso nicmo aakhir mazuulas lakin naciim dunya zuulaso mana alaa kuli shayin shay kasto maagi khalad laha ilahay baa ku eri ilahay maahin sakal baadilun baadil waayo er mana ku eri baadil متafق عaلaه شaacir arbeed oo jahiliya hadalka hadl oo waan hadalkan kurunsa mujaroor ri rasulka متafق عaلaه lamsri elik sheegay hadalkan sa wa rasulka متafق عaلaه hadiskana متafق way baab lankan labid laley lay shaacir arbeed e yahay aftaan eo e sheelkan ka dheer yani ha islami marki dem saxaabiya nagadi ada liidunsin yani gaalnimo ah kadhamays yeli sheege liidunsinna islaamnimo kadhamays boqol iyo labaatan sin oo kale una shay deeri kadaa saas oo kale sheegay kolka yani marki soonay reed kordhaan kan shaacir ahay marki qur'aanka barade islaamey suurat lbaqara suuratu ala cimraan usu bardi ya yani waa kay shecirka isku dhaafi may kidiyalr shecirka man ku shecir wal walku khayr badan eri mana ilahay may siyay suurat lbaqara ay suuratu ala cimraan yo lakana nagsader shecir bes mafadaw shecir kalkasa baabu fadli lansaasa baabu fadli ljuuci gaajo fadligeedi ambaabey manaa hadii ilahay bakasiyo qur'aan ilahay kasi yani walwin ilahay dhahal wina ilahay kasi dhahalkin fayla iya nakasi mana ini kana nagdo hakido badido lambaayi bilang maafmalijar weliba gaaraan tomonka maaflijarto mana yani babu fadliljooci daa quraanka la eedlankananago ilahi latogo lambaayi falbarishada iyo ilahi kinfudlaayo kuli eedan ladila babu fadliljooci gaajadi fadligeedi goodoomo keedan yiri dhafarto suyartogda anug malduumaad halhal maahin babu fadliljooci wakushunat lcayshi waliktisaari cala alqalili min almakuli walmashrubi walmalbusi wagayriha min xuduud nafsi watarki shahawaat babu fadliljooci gaajidii fadligeedi embaabay wa khushunat lcayshi baabu yani fadli khushunat lcayshi nolol yani adeegeeda fadligeedi embaabay waliktisaari baab liktisaari gaabsado embaabay cala lqaliili ko yar koshili kagaabsado min almakuli ko laamaw eh walmashrubi min almashrubi kola dhamaw eh walmalbusi min almalbusi kola gundudaw eh waayriha ayri lmadkuraati madkuraatka keersho eh oo min xuduudi nafsi nafsi dheefiyaalshan eh wa tarki shahwaati wa min tarki shahwaati nafta walijijela kutawaushan e baabu fadli ljuuci gaajo fadligeediyan baabay wa khushunat lcayshi baabu fadli khushunat lcayshi nololo adeegeeda fadligeediyan baabay waliktisaari baabu fadli baabu liktisaari lasa baabu liktisaari tarjumadeeda dhib badanta mana baabu liktisaari yani gaabsadaw yan baabay cala lqaliili koo yar laka gaabsadaw min almakuli kan la amaw koo yar laka gaabsadaw walmashruubi min almashruubi kan la dhamaw koo yar laka gaabsadaw walmalbusi min almalbusi kana gudda ko yar kagaabsadaw waayriha ayr madkuraati madkuraatkan keyrso ko yar nakagaabsadaw oo min xuduudi nafsi nafti dheefyaalsha eh wa tarki shahawaati yani xuduudi nafsi hindurmeedi badanays oo kale kumidee badanta wa tarki shahawaati shahawaati kutabawshana eh hay qaala lahu tacaala ilahay may ka goolay fakhalafa may khaliif من min bacdihim hay kuwaan bacdisho may khaliif nagadeena kalfon yani niman iyo khaliif nagaden allaacu halaayen asalaata salaada halaayen watabacuu raheeno ashahwaati nafti oo walijijeeli raheen fasaufa sima bidambe yalgowna lakulama doonaa hayan waadanaarasiya lakulama doonaa yani hayan khusraanan wa sharan alakulmaaya may maylaray huwa hayaga ismu waadin fi jahanama waadiga oo jahanamo gudaasha kayaala min kayxin wadamin lay kasaabsan sodon dadka qurunsho dhiigsho iyo maladiyo lay kasaabsan kaasa lere hayaga may maylaray waadin min jahanama bacid lacri sal shay eedan dheer khabiis dacmi dhadhan shayn eedan uraw kaasa waadigaasoy ay yani qaal lahu tacaala ilahay may ka goole fakhalafa may bedelnagadeena min bacdihim bacdi lawaliin hani hor bacdisho may bedelnagadeena khalfon niman hohon khalf mana iyo khaliif ulfun iyo khalfumasha yani wahuwa man yaklufu axada cala bisu lanka humaatatinka khaliif nagdaw iya khalfo lacbire mana fakalafa min bacdihim kalfun niman iyo khaliif nagadeen kalfun niman khaliif nagadeen a khaliif nagadeen allaacuha laayeen asalaata tilmaanta langilgalidon allaacuha laayeen asalaata salaati shanta salaado kadhidheeleno gadla gadla iyonayo kusilaankuweeleen watabacuu raheeno ashahwaati naftiyo walijijeel beerasho iskufaladeeno salaad intukudaane cibaadadi addunsha holeesha dagdaayeno cibaadan lahay shahwadiyororeen fa saufa simaanba dib dembeeyalkowna lakula ma doona ayan wada naaredala kulma doonaan ansaari alla subحana wataala kolkamay lana isku digahaye oo oh, yani shahwirahow ya isku digahay salaadii cibaadadii la hadlaayo nafta walijijeel waweydiido amin salaadan tukune salaad subaxan kane jamaacanka tukune isku jiibto yani saas oo kale nafta walijijeelilala taasa ilahay nin kudigahay may welay milasunada deertiaasa leylanki saas wel laakin may la kureebi ilaa man taaba lanki toobishan ho baan weelo jari hanagada maayin wa amana rumaayo ahay walibala rumaayaw rumaayo wacamila yani camal falo saalian camalan saalian camal sogom camal fal maahin aliman walcamal saala lankil kuheli maahin fa ulaaika kuwaas oo oh, tawbad helay iman iyo camal suuba lakuheli fa ulaaika almawsufun ahaan laha tilmaami anasay oo oh, tawbad lakuhelay camal suuban iman iska darsadeen yadkuluna gala doonaan aljanata galaayaan walaa yudlamuna mal dulmiyaw shayan malku dulmiyaw acmaaliyo kuli sho aragaayan hadhowti walba malku dulmiyaw sa ilahi waqaala lahu taala ilahi may ka golay fakaraja bahi garun lankileray ala qawmi qawmi garun garun lankileray qoomshay korsheya kabahi garun qoomshay korsheya hakabahi yani qala aladina kuwi ma erena yuriduna fadaayen alxayaata nolol addunya dhawayti fadaayeen ma erena ya layta lanashilaysadeen o nin sugnaatto faylahayti mila maagi oo kal nin sugnaat uutiya lisiyay garun garun lisi mayali inahu ina garun ladu xadin deefkin saaxibe maal badnankin saaxibe xadagaasoo cadiimi wiinsa eren ani addunyo raadiyaayo anas waqaala aladina kuwi uutuu lusiyay alcilma cilma lasiinmaerena waylakum dadow hilaakino sawaabullahi ilahay sawaabsiintiisya khayrun khayr badan liman n khayr badan yi aamana rumaayo camila camal falo saalixan amalan saalixan sareyon ay yani wadahay saas wa kolkan lama dadkaba lama eh dadkoona addunye fiiriyaan dadkoona aakhira fiiriyaan eridaay fakaraja ma habahay alaa go fakaraja huwa gaaron yahabay fi go alaa qawmi qomshay korshiya kabahi fi zinati zinati qaron qaron zinadii saal kusugunyi ifaylehen la besaday yani gaalid eedan gorocsano oo firashe eedan gorocsano nahakori markaasa dadki soo iskibriyaayo isjiljilaw iyo korshoa kabahi qala aladina kuwi reedmeereena yuriduna fadaayeen alxayaata nolol addunya kawahayti fadaayeen meereena yaa layta lanaa shilaysadeen o mil ya layta shilayt shilaytoy lanaa una nin sugnaadid mila maali oo kale nin sugnaadid utiya lasiyay gaarun gaarun lasiintag maale eh oo kale nin sugnaado faylahayd inun sa shooba fadnay sa yan xarakooda fadnay sar inahu maywal inahu ina gaarun ladu xadin maalkin saaxibe deefkin saaxibe waay xadagaas oo cadiimin wiilkin saaxibe waay sare mana waqaala aladina kuwii ma ereena uto lasiyay alcilma cilmo lasi waylakum dadow saa hadalkiisinkaadalaasan ma ey ilaagino sawaabullahi ilahay sawaab sheeye yani waylakum alzama allahu lwaylawa ila kalisan laazim ya e eh. sawaabullahi ilahay sawaab sheeye khayrun khayr badan liman khayr badan aamana rumaayay wacamila huwa manka camal falay saalian amalan saalian aliman walcamalu saala lanki suubi kaas sawaabka ilahay sii doono walkasa ku khayr badan addunya walban firidasalen tandem buritan adil amaanahay tandem waayo ululcilmigaas utulcilm ulmiga ahaan lasikagolahaya وaqal lahu taala ilahay may ka koray uma la tusaluna lusun suaalay oo lusun suaalay oo lusun suaalay yoma idin maalintaas kiyaama lusun suaalay yani naciimi nicmad kan liniska nicmooyay addunya sinkaraaxo sudahaytaan walsun suaale sharaabka gobognufayle baadoy walsun suaale uma la tusaluna lusun suaalay lusun suaalay yoma idin maalintaas kiyaama dilidir yani naciimi nicmad lusun warsadaa ilahay وaqal lahu taala ilahay may ka golay man ofal gofki kana aman kaada yuriid amankaini doona hadi alcaajilata ti degdega hayta addunya hayti doona haadi cajalnaa dadejaan lahu liman an dadejaan fiha fi lcaajila caajilada fisenka dadejaan fiha fi dunya laa ma walaagi nashaanu doonaan hata dadejawka mashiidaano kidinta ilah liman an dadejaan nuriid nu doongno dad badano addunya fadaa jare an dadejaan dadki nu fadawa ilah dadki dadki barsheen man dadejaan iyo fadaay kuma jacalnaa weelana lahu lima man kaaso yo addunyada lan dadeji fadawa an weelan jahanama an weelan yaslaa gale ha jahanamadaasa gale madmuman halika laxidaaray madxuuran haal iyo ki onayaw lafogaayay oo yani wa kay xaqiir liido kusoo liidado lafogaayay laburi madcuuran halika ladhegxeeyay laburi mana walaayaat waka man kana haadi man of al ofki kana huwa man ka haaday alcaajilata yuriidu ki doonaw haaday alcaajilata tan degdegaas tan degdegaaso addunya ki doonaw lan ki haadi cajalnaa dadajaani lahu liman man kaasaan dadajaana fi dunya adunya dasiyandadejaan ma walaagi nashaa nadongnh nashaa nadongno dadejaan liman ana dadejaan nurid naladongno mana lanki ladongno nadadejaan uma yani wa kay jacalnaa welane lah liman mankaasoy addunya dongnay haaye aakire ban fadaanan welane jahanama jahanamayan welaan yasla huwa manki gale ha jahanamadasa gale madmuman haalay ki la haydaaray madxuuran haalay ki la fogaayey la buri madxuuran haalay ki la buri mana madxuuran ay mubcadan haalay ki la fogaay ahe yaslaa galay ha jahanamadi galew yadkulu galay ha jahanamadi hataa takmirahu inti kudaboolas min jamiici jawaanibi afarta gible mana dhinigooda ku amahasme afarta gible yani wa kay kukahersaas taasaan galew madmuman ala koni madmuman haleyka ilahay daaray madxuuran haaley kila fogaay ey mubcadan haaley muqasiyan kila fogaay xaqiiran ay daliilan ay muhanan ay ya galew mana hay madhay madxuuran hala koni madxuuran haaley kila fogaayey ilahi naxariisnida kufogaa naartagale walaayat ayat alwaaridat fi lbaabi fi baabi fadl ljuci wakushunat lcaysh nolol adeegshe waliktisaari alagali baabka or hore aayaadkaasi kasiiratun ti badan macluumatun loogi waay waruya may wuriyan caisaa radi alahu taala anha galad caisha ninka gooli maa shabica alu muhamadin sala allahu alayhi wasalam nabiy llahi muhamed helshe madaribn min khubsi shaacirin maonfi shaacire mikudarib yawmayni lama meel lama maala yawmeyn kaasoo mutataabicayn hariiran hataa kubid ahu nabg ilaala kugobloodus mutafakun caleyh oo nolole rasuulka helshay ariri haytelstusyahay caaisha maylata radi allahu taala canha qaalat caaisha may ka goolay maa shabica alu muhamadin ahlu muxamadin nabilahi muhamed helshay maku dheragna min khubsi shaciirin moonfo oo shaciir kusubi may bu ahaa dacaamka xubuubto markaasi alitinka liidito hayti isku dhaafa xubuub oo shaciir shaciirsatan kaliidita eh maanfadii hor maku dheragna alu muhamed yawmayni lama maalin maku dheragna yawmaynkaasoo mutasaabicayn yariran oo kekana kudhergan baran kudhergama dhiyaan mana hataa kubida nabina ilaalakugola mutafakun alayh kalkan khushuunat lcayshi ma nolol cariidisa rasulka helsey nolol cariidka jaramay wale rasulka adunyama weydiyaanay sala allahu alayhi wasalam ahi diintan iyo halgi maaysi dacwadan sa islaamka sharkan wakarbanka deertlay maqsadkay hayti rasulka sala allahu alay salam kusi wa fi riwaayati ma shabica alu muhamadin muhamed helshay sala allahu alayhi wasalam ma dherigme mundu wakta kadima huwa nabadgale madinata gali min dacam lburi bur dacaamsha makdarigna talaata layaalin sadber tibaacan hariri hataa kubilaahu nabagilalkagoblo wafi riwaayati ma shabialu muhamadi sala allahu alayhi wasalam nabi lahi muhamad helsha makudherigne mundu waktilaha kubilaaw ladima huwa nawa gala almadina tagalilaha kubilaaw makudherigna min dacaami lburi burki dacaamsha makudherigna talaata layaalin layliyal sade makudherigna tibaacan harire hataa kubilaahu nabagilalkagoblood kolka fa khushuunat lcayshna rasuulka taasa dooradi ini kolka fadlaaajadaas fadla وaan curwata curmayl kuriy an caiشhaa رadi aلlahu taعala anha ayartisa kuriyay anaha aisha kaanad aisha may hayta taqul tieraasay wallahi kdhaarde yabna ukti walaanay asme arishayo in kuna in hushaniya kuna unamay haanay lananduru nahnu unafiriyaane ila lhilaali bil dhalashadiya fiiriyani uma alhilaali bilkal dhalashadiya fiiriyani uma alhilaali bilsada dhalashadiya fiiriyani halaaa ahilatin sidqalasha oo oh, fi shaarayni lama bilood alin afiriyaan wama yugid walaal ma ugid alan horiyaan fi abyaati rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul she guryaalshay naarun dablan koriyaan antaas sed bilood lama bilood i bilo awul shew antaasa idoogan dablan koriyaan nooladaani a kulton may kagolay curwi hadalahaye yaa khaalatu ahyaroy ma fama kana fama may kana huwa maaga haadi yucayishu ki aystin weelaw haadi kubisin aystin weelay may ka noolayten may ka noole noceysin hayo markaas qaalas may kagoole alaswadaani lamadi madmadow ya kanoolayn may lamada madmadow atamru walmaa waay baa taklib waay koosho midow kan kale noolka dari baa taklib hada yani atamru timri walmaa bi waay antaasa kanoolayniyo ilaa anahu lakin anahu shaniye lad kana lirasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul she may insugnaadena jiraanun diris jiraankaasoo min alansaari ansaar eh wa kana lahum liljirani jiraankaasa may ba insugnaadena manaaixu irmaantiyaala wakanuu may haadeen yursiluna ku diraw ahaadeen dadkaas jiiraanka eh ilaa rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki intikehan diraayen min albaniha bacda albaniha albani lmanaaixi irmaantiyaalkaas wanteeda bacdo kumide fayaskiihuwa nabagna waraabiay na unun wal noosihadid taas wal dhaafsa makunoolayn muttafaqun caleyh kalku yani aydaydawreed maanaa rasuulka helshaybadi dhibaatadaas kunoolayen an curwata an caaishata radiallahu taala canha anaha ana caiشhata kanat caiشha may bahatay taqul hiya caiشhati kagolasas wallahi akdaarade yabna ukti walaalay unogeediyo curwa mana walaalihi asmiya dhalay in kuna inta mukafafa min asagili lere langa kudumboy laanta lamuligtidilera kudumboy lananduru fir laantasbadi ficiladisantaragdi inta mukafafu in kuna in hushaniye kuna un may haanay lananduru naxnu una kuu fiiriya yahaani ila lhilaali dhalasha bilo owilshee fiiriyaani uma lilaali bilo kale ogul shee fiiriyani uma lilaali bilo kale ogul shee fiiriyani kalku may bayan bilan ogul she ko balaas kale ogul she lama bilood sakanaden bilo kale ob ogul et lama bilooda reedan day halaata ahilatin sidqalasha ya fiiriyani nanduru fiiriyani halaatat ahila sidqalash ya fiiriyani wa fi shahreyn lama bilood ahaadeen wadalika liana alhilaala thalitha may wele bilo sedaad yadlucu qalade fi lyawmi sitiin gaaliban lama bilood marki taban lidun bilo taban markaaso dhaladeegda lama bilood iyo bilo ogl sheedila dhalasiy kalgu intaasa iyo korkaanka tabaasay firiyaan wama ugida walhal ma ugida langhoriyaan iya firiyaan fi abyaati rasuuli sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuul shay guriyal shay lan koriyaan naaron oo dabsho dansinyi lama bilood hariire ulton may kagolaya khalatu ahyaroy curwi hadlaay hayartayo tamaamay kana huwa maada haadi yucayishu ki ona yawsan noolay haadi kumisinsan noolay haadi mayka mayka nooladaasa may san noolay hay es may haadi ceeskin manaa may kanooleysan la baala meertaelaswadani lamadi mi mido e kanoolay mid s aishuna aishuna may haaday alaswadani lamadi mid mido atamru huma aswadeenka lakin sheega may bua atamru timir iyo walma biw aha ila anahu aisaasalshaso ila anahu laakin anahu shaniye kad kana lirasuuli lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulkama sugnaadena jiranun derisiyan sugnaaden jirankaasoo min alansaari ansaar e diris oo ansaare sugnaadeen wa kanat lahum liljirani jirankaas may ba lahaayena manaaixu irmaantiyaaliya lahaayeen jamcu maniixatin manaaix lika jami fiido ama halla oo nayaw lanka saaxiibka eh maaloy kaeraayo kasiya maniixe lere mana hadii gotonaas riido lansheeg nagaas kalkun ri kasta iyo neew neef kasta oo caano gabo dhambo manaa hagarireed ordaan saasay maniixa maylin kasta neef irmaanteeda lakasiyaw neefka inti hakaguro isku haysay balle insi noolay laylera mana taasa manaayo helin kasta hadama reed irmaanto dham wakanat lahum liljirani min alansaar may lahaayna manaayo irmaantiyaaliya lahay wakanu may haadena jiraan kasto yarsiluna ini diraan ila rasuulilahi sala allahu alayh wasalam ilahy rasulsha ini diraan iya haaden min albaniha bacda albaniha albani lmanaaixi irmaantiyaalkaas oy aanadeeda baclukum mid an diraaye fayaski huwa nabagna waraabiyaay na una wal noosiyaay na waraabiyaay mutafaqun alayh an abi saciidin almubri an abi saciid almukbiri an abi hurayrata radi allahu taala canhu anaho ana aba hurayrata mara abu hurayra bigoomin gooma mari goom kaasoo bayna aydihim aydil goomi goom korti haatay shaatun hihaatay shaatadaasoo masliyatun lasoli si la dugiya horti la foornay si foornay hilibsha sulaysuloy fadaco n weeren ho aba hurayrin weeren dadki an yaakulahu abi hurayrin a ah abi hurayra koy caalimki koy an iridgae wakal abu hurayr may ka golay kharaja rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuul bahi min addunya addunya ku bahi walam yashbac walhaal lam yashbacwa rasuulkan dherigne bahi min khubsi shaciiriyen shaciir moonfidiyan ku dherigne isin hadi geeka nocnoong nicmadan a hortin yaale rasuulkana moonfi injegandong hatama ku dherigne waana goori aakhiran guuriyari rawa albukaariy bukaariy hadis uriyay masliyatun bifatilmim alakri masliya ay mashwiyatun lusor iyo ludugi lafoornay an abi saciidin almukbiri an abi hurayrata radi allahu taala an anahu ana aba hurayra mara abu hurayra may maray biqawmin qoom iya mari qoomkaasoo bayna aydihim aydilqoomi qoomka horti oba shaatun rihaati shaatadaasoo masliyatun la solay la dubi hilibka manaha meel mutarafihiinta samaysadayan hilib foorni leere manaa hilib foorna hilibkan bima taabada marag sha i walaasha isle isdhabe mana isdhabele iska dhahja kolka iska amaslay mana kan ogdaan hadii hilib hoorna kariyo may kasaan marag biyo lakbuye nafcogib maragi layrahe maragin anong mal isticmaalo hilibki o dhenegan lahainakin koye kolku kolka dadkan oo mutarafihiinta may sameeyaan hilibkan kan e neefkan si walay agal hoosaadka laylakubiye walkaade kolkan ay foornada laylasaare usoo suluy suluy e marag shay wedo bane yani dubshay gabokinbeher eedan may kolkan kaasa sheegaay ad leeya yani wa ka anaho ana aba hurayrata mara abu hurayr may ba maray biqawmin qoomiya mari qoomkaasoo bayna aydihim aydil qawmi onka hortiyo bishaatun riata shaatadaas oo masliyatun lusolay lidubi lusolay lidubi mana fadaco weeren hu yani waa ka aba hurayrin weeren koo yeeren koyni laan fa aba abu hurayra diidi ayaa kulahu abi hurayrin ama diidi ma ama eri anka may weerey daliilada koy kalkun walaan amo ay may bua rasulka ba maagna eri mahadeerinka nicmada waqaala abu hurayra may ka goray kharaja rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul sheebay min addunya addunya kufaarwe kufahy walha lam yashbachu rasulka dergne min kuzi shaaciri manfatid yani wa kay min kodi shacir shacir manfadeedasen kudhergniya bahi waay adunyo kubahi rawa ma yura adeedka albukhariy wuri masliyatn bifatx lmim ya lakri hey mashwiyatn lasoliwo si lasoliyo mana idas yani hosyayaalile kalkan suudileytu siyaasa fadljo wa khushunat wahi waligtisaari cala algalili min almakul walmashrub oo oh, watarki shahwaadi hada shahwaadku tawasha maang maankan kutabi abi hureyr an anasin radi allahu taala anhu gal abi hureyr may ka golay lam yakun inabiy nabag ma angna sala allahu alayhi wasalam calaa khiwaaning niis korshay maka angna waayo hataa maata nabiy nabag ilaa kugeeriyoos wama akala nabiy nabag ma angnay khubsan moonfa ma angna khubsigaas oo muraqaqan la jilciyay hataa maata nabiyo nabag ilaa kugeeriyood rawaama uri adilka albukaari wa fi riwaayatin lah walaa ra'a nabiy nabag maran shaatan risamidan laa yani lusali maragna bicayni ayni nabi kadawlishay makarang وعن aنس yni fضل الجوع وkhuشuنaة العيش nolol arr o ini fadlslakjar bab fadl khuشuنaة العيش kajarne amaya aنس بن خاdim الرasul sala الlahu عليه وسaلم رadi الlahu taعala anhu gal aنس may ka gore lam yakul النaبiy naba maangna sala الlahu عليه وasaلم calىa khiوanin mis korshay makaangna وa calىa khiوanin mis korshay makaangna mana a yani wa kay khiوaanka may bua maidة الcajam yalya cajamta yani weelsha misa wala saarade guri la saarade dadka mutrafiinta gurug may gua dolka me misalan saare bes usujirese gofka wala misalan tube kolkun kaaskaan taaboysin lay yani taasu masalan tugunyina kutabe marka dambe kolkun reed yani anas bin radialahu taala anhu gaal anas may ka gooray lam yakul inabiy nabag sala allahu alayhi wasalam ma aan calaa khiwaanin miis korshay maka aalmo dulka dhikadaay dacaam shay meela walka amay maayn miis kasay maka aalmo xataa maata nabiy nabag ilaa ku geeriyoos o wal oo saas oo lanka daayawba may aanmo rasuulka sala allahu alay wasalam waa ko daliilshe wama akala anabiy nabo maangnay khubsan wanfo maang khubsigaasoo muradakan la jilciyey weegad lakubiyey lijilci maangna rasuulka hataa maata nabiy nabo ilaa kugeeriy horamay wariy hadidka lbuaari wa fi riwaayatin lah lilbukhaari insugnaasi walaa ra'a nabiy nabag ma aragne shaatan ri ma arag anas lay weriyad ahi gaal anas lay kagolay walaa ra'a nabiy nabo ma aragne shaatan ri ma aragna shaatadaasoo samidan la dhogorsiibey samidan la dhogorsiibay maanaa may bua ma uziila shacruhu biyooshe lasiibeyhim bimaain saakinin wa washuwiya bijildihi wahuwa min ficli mutarafihiin dadka mutarafihiintasa sameeya neefkan kan e un dhagankaasama isku yeriya laakin neefkan kan e ki hodhay ti hodhay moonfa foornadi sheegan il foornadi sheegan ila neefkan kan e mayl welay yani dhogortisa lasiibe bilan kulaaye magaarki korkan saarnaay oo tinti dhambo biyoga kuleelkala kazuuliye tintiyalkumurdufe hilibka iyo magaarka isku duubiningareed mayla saarey fornodal saare hakare redso maragsha walashidon wed iyoodhal hilib oo sulub sulub kaasabiri ili forni leray yani wa fi riwaayatin law yani ay taas oo kale waay walaa ra shaatan kolkantan yeede rasuulka maran samidan la dhogor siibi res walaa ra-a nabina umarna shaatan ri yani samidan la dhogor siibi biayni la dhogor siibay res hilibka taasa kakari biayni ayni nabi makarana kadulisha maran waan nucmaan ibni bashirin radialahu taala anhu qaala nucmaan may lagad ra-aytu nabiyakum nabigin ya aragi sala lahu alayhi wasalam walahaal walahal ma yajidua nabagan helaan min adaqalibti marsidiye hadii e heshe n helaan ma walan helaan yamla nabiy nabag buya bi bimama badna badna nabiy kubuya n helaan timratatankalidis inis ama ololis kubuya n helaan argi rasulka arigli rawaamay taas mayle wa fadluljuuci gaajo fadligeediyo khushunatlcaysh nolog arise fadligeedi lay tusiyey rawa muslima muslim iyo adii kuriye adiiskani hormari adaqalumay bu ahan tamrun radiun tamrun timir oo radiun wa timir oo liidis iya rabi iya dhare dhaqal dhere taasongata rasuulka makudherignu wa can sahli bni sacdin radi allahu taala canhu qaala sahl may ka goray ma ra'a rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulshay maragna annaqiya alkubza naqiya alkubza moonfo marag kubsigaaso annaqiya saafe maaragna min xiina wakti laakbilaw ibtacasa allahu allaha biyey taala allahu taala ilahi huwa nabiy habi maaragnu hindhooshay masaar hataa qabal allahu taala ilahi inti kagoblood nawo kagoblood faqiila lah lisal saal maylangare hal kana lakum isin siin sugnaaday fi ahdi rasuuli lahi sala lahu alayه wasalam ilahay rasul shay zamin shay siin sugnaaday manaakilu yani heran yaala jamcu min munkulin munkul maylare aalada oonay weegadlkabiya munkul alatu munkul wahuwa algarbalu herin waha heringa basilin kase yani wama wama gurbila fihi fahuwa mankulun alere wali kalkun lasagiijon maylare mankul wal weega biyu mana manaakilu jamc shar minkal munkulin munkulin manakilka jami yani may leereyhin hal lakum siin sugnaaday laha kana lakum isin miya fi caadi rasuulillahi siin sugnaaden manaakilu hiramyaala hiran gabteena mismasafad gaba jarteena qaala may kagoolayhin yani qaala abu hurayr ay qaala sahlun sahl may kagoolay ma ra'aa rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasuulka maaragna munkulan haalati weega biyow rasuulka maaragna waay munkul haaladi weegadlaka biya hiran lay munkulan hiran maaragna min xiina wakti ilaa kubilaw ibtacatahu lahu taala ilahay biyayunawgi laa kubilaw hata gabala lahu taala ilahay inti kugoblo huwa nabiya kugoblo faqiila lahu lisaan maylangare eadisin heeren waktigaas injarajar kayfa sideeba kuntum haateen taakuluna kuwa ama haaten ashacira shacirse ka amasen gayra mankulin haatiti weeglakubi shacir oo weegalankubina seka amasen anunga weega badanta shacir kalku seka amasen o shacir oo weegalankubiyane sidiya seka amasen qaala saalon may kagolay kunaa unhaani nadbahu karihani hu ashacira maya nadxanu shiidani dheh hu ashacira shiidani wananfuku afufani hu ashacira fayadiru may duulaya ma dara wali duulaa duulay wamagi bagiya baakahada sarayna kuyanay hu magasa kuyanide ajinayani kasanide sawa mayuri hadiska albukhari annabiyu maylinglije alkubz lxawaara alkubzu moonfa alxuwaara cad way cadaan e wayadarmaku sagig sagigda tan elkusubi wa sagijin sagi macruf rahi an sahl ibni sacdin radi allahu taala an qaala sahl may ka gole ma ra'a rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka maragna annaqiya alkubza annaqiya moonfo oo saafe maragno annaqiya alkubza moonfo annaqiya saafe marag min xiina wakti ilah kubilaw ibtacatahu llahu taala ilahi abiyahu anabiy abiy ilah kubilaw hata gabal allahu taala ilah inti kugoblood o anabiya kugoblood faqila lah linabiy naba may langare hal kana lakum isinsiin sugnaad maya fakila law lisal afade law lisal saxaabiga maylangareel kana lakum isinsi sugnaaday fi cahdi rasuuli lahi sala lahu alayh wasalam fi zamani rasuuli lahi sala lahu alay salam ilahi rasul sha zaminshay manaakilu heringyaalasa in sugnaaden heringaten waktadaas kala saal may kagolay ma ra'a ah, ma aragna rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasul shay ma aragne munkulan aalad weega biyo ma aragna munkul aalad oo weega biya hering le munkulan hering ma aragna min xiina waktigi laha kubilaaw ibtacataha biyey huwa nabiy allahu taala bilaha kubilaaw حatى qabl الlahu taala ilah inti kakoblood نabiyan aba kakoblood faqila lah linabi faqila lah lisa sal maylan eray kayfa sade ba yaabwa kuntum hate taakuluna ku ama haten ay kayfa istifham o istifham tacajub alere marka marki wala liyaab oo kale lakasuaale kayfa sade ba yaabwa kuntum haten taakuluna ku ama a shacira shacirsen amasen غayra mankulin haliki weegla bi ersay shacirta o weegalinka bin seng amasen ayra mankulin haleyki weyln kubin seng amasen shacir weyl badanto ba hadii weylin kubin seng amasen kala saalong may ka goray kuna unhani nabxan shidani shacir shacirka sidisa kashidani hanshariya yama jara ka kashidan wananfuku reeg afufane hu ashacira afufan fayadiru may duulay buubay ma bara wali buuba buubay weege dabeele ree wama bakiya wali baaka hada reeg saraynaa kasaanay hu maagase kasaanay hu sawa lbukaariy bukaariy adis weriyey qawluhu qawluna qawluhu qawl sahl sahl gol shay annaqiyo ka gooli huwa huwa koolkasoy maybo bifatxi nooni alafi naqiyo wakasri lkaafi naqiyo watajdidriya naqiyo wahuwa nagag may bu aha annaqiyo kano saafage may bua alkubzu mugur ahi moonfuay alxuwara cadaan e moonfa cadaan e mana moonfada yani may bua sheegin burkahoobla kubiyo lashid bura nagada cadaan e nagadagda wahuwa xuwaarag lakin huwaarag ya yani tafsir lgaribi biagraba minhu shay insub garib hay hadan kooku garibsami kafasri annaqiy maonfi garib hay alhubzu baner hadan alxuwaara cadaan ay ka dari oo garib alxuwaaraati hadana mayn bahday fasir kale wahuwa xuwaara lakin sheega adarmaku sagigi waaha kano sagigi margne misgedi shalasa tan sagigi yo ed yani adaan saafan e kalkun tan yeede digil eho sagigi eho soorti laki ijima margne kan usige darma kaasa darmag lele wahuwa kuwa aragnay wa adarmaku kano sagijinte sagig aha ay yani dhuglon walkase dhuglo qawluhu yani wa kayhin saraynahu kagoli huwa bisain alaki saadaasoo almutalasatin lisadabisi uma raain raaya laki saraynaa mushadadatin ishri saraynaahu ay saraynaahu lero raada lishi saraynaahu goyani saadan lishil biraayin alaki mushadada sarayna uma yaain alaki musanatin sarayna min taxtu hoosna lamlaku dhabisi uma nunin sarayna muntasalaki ey balalnaa gooyane hu ashacira gooyani wacajanaa cajinoyaane wa shacira kasana cajinoyaan la وan abi hurairata radi alahu taala anhu qala abi hurayra may kora kharaja rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasul she bay data yawmin fi yawmin maalintoya bay o laylatin fi laylatin laylado bay faidan gurisha kubahy faidan isla marki huwa rasuulka may akediye biabi bakrin wacumara abi bakr iyo cumar yakadin radi lahu taala anhuma fakala nabiy may kagolay ma may akraja huwa maaga biyay kuma lamaning asimbi min buyuti kuma guryaalki mahasin kubi hadi saacata fi hadi saaca saacadintanga guryaalki mahasin kubiyu qaala lamadi koof may kagolen aljuucu gaajiyanibi ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo gaajiya albari galwayni haleer galwayni qaala nabiy may kagolay waana ani dong hata taaso arin dong gaajiya ibidiy walahi ladi nafsi biyadi kasugnaate kdhaarade la akraja may biyayni ani dhong aladigi haybi akrajahu aladigi biyay kuma lamadin asanbi raajidisinghabi asanbidi ya ani dhong lehergel waayo oho gobto loolad ogda oo walkashagayt waayt gofka mundiraw bes haraaridisa kaas mundiraw undirma masurtoas inti la derganyi undirma baraas yani fagama macahu fagama yani gume rasuulka sala allahu alayh wasalam abubakar macahu maca nabi mahu maca shela gume faata rajulan faataahu nabag anseede rajula rajul yansed rajulkaaso min alansaari ansaar kumid anskalsumya ansaare eh. yansed fa idan isla marki huwa ansaarigi laysa huwa ansaarigi maabane fi bayti gurishay maroogo lanki lang martisun mabroogo falama ra'at ilmar'atu bilaamayt marki aragday huwa nabiya idi roogdi marki aragdi qaalaad meertay marxaban haqawaada waahlan marxaban waahlan ya ay saadaftum waafagdeen makaanan ruxban makaan waasa aya waafagdeen haqawaada waahlan waataytum unkoyten ahlan helsin jelan koyten mana hadawaada lay waay hadal hawlagaabi man marxaban wa ahlan hadawaada salegdin yani kala meertay marxaban hadawaada yani wa ahlan ihlasin sugnaadi walsin jeli hadawaada meelisinka jeliya koyten lay faqala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul she mayka goora ajnahadal she mana ladii asuranta gebarta yani muslimade hadal she ajnaba mae hadal nay waas yani dadaqa waaya faqala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul she may ka goolay laha iyo may mayngaray ayna fulan aaway lankidi lahay kaalat merta idhaba huwa fulanka tabi yastacdibu haal bi dalabaw lana un lahantan alma bi macan eni dalabaw e yatlub lma alcadbaw bi macan enin weydihayo bi mayang yanin weydihay biyo nin dhaamiy biyon bay id isla markiba ja alansariy ansarigi bakoy marki saas lahayb ansarigi koy fanadara huwa ansarigi firiya ila rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulkiisa firi gaajika muuqus وsaaibay saaibay rasul rasulka lami saaiba sugan fir uma qal alacraabiyu uma qal alansariyu ansaarigi meray alxamdu lilah ma axadu alyوma akbara yani akrama adyaafan mini yeri mana alxamdu lilah ilahi mahad kamil isku leh may weli ma axadun axad mahaan alyوma maalintan akrama wanaagsan mahaana adyaafan min adyaafin martad oo wanaagsan mini ano marta faylageeka majarori mana adunka wali roog martad sidegeeka fayleri mana marti martiinka khayr badanayd yayday koytiserkafarci fandalaga dadka saaso dadka hadu khayr koo badar kafarcadolba fandalaga yani wa kay masalam rajulki faja lakoyay hum annabiya waman macahu ang lakoy markido bicirgin dadaay laanto ang lakoy cisga winag intilakudera ogda lanka hoob marti wal dadaa elan suubiya macruuf walkasa baadi hoob seeta shaaygo jelmadka wal saara lere mana iyo bunko walamari se lere oo magaalo hoogan walkasay noo buskud yaal buskudootmrsalkasida wali hatogolelinaskeneman o walyaar faja yani wa kay nko nlakooyay hom rasuulka helshe lakooy bicidgin laantoye lakooy fihi fi lcidgi laanto fiishe busron timir cadaw cadaw ay kasugnaati wa tamron timir enjegan warudabon timir goyan kasugnaati laanto dhan rafasi oo had haji fafinjiro hakagooyo le hata haado lahayt ya kaw hasi laanto dhan melshe so cadaw cadaw toona timir ay jagdib toona rubaba buyanta kuliso timirtila fadaay nooc nooce eh. fagaalo may kagoolena fagaala nabiy kolku maya fagaala rajul rajulka ansaar fagaala ansaari mere kulu ama waakada huwa rajulki gaaday almudyata teriba tor tori gaadi toridiisa gaadi waa mindiba afdhawdaay kalku rasuulka sala lahu alayh wasalam fahmi lankan koley wala goori doona he yani se waa kay masalan intig wala langudiga goorisaladiidawla bes ma wala gooriday male gabal yani saas lanka hoobka kalsugunta kheer is diyaariya isug diyaariy hanun mal reebo ma faqaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka may gooray law lirajuli may ngaray ha iyaaka may laykin kudige walxaluuba tano oo irmaantad eh tan irmaantad unug aadis le goorigo walakal reed tankalfasaantale iyaaka may kin kudige walxaluuba kin kudige tan oo irmaantad eh falabaxa rajulkii goori lahum linabiyi wa wasaaxibeyi an goori faakaluu amen min ashaati riidiyeshe amen wa min dalika alcilgi sabuulkii oo timirtaha yeshe ku amen washarib biyoogi maya yusishanina dhamen wa falama anshabicu anta zaaid falama anjaalbashirmd falama anshabicu falama shabicu rasuulkii saaxiibeyn shay marki dheregen warawaw okonaadeno biyina ku dheregen iyo qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul sha abi bakrin wacumar amangara radi allahu taala anhuma wallahi ladi nafsi biyadi kusunaateg dhaarday latusaluna lasun suaalay oo lasun suaalay can hada naciimi dabtan tan e heshe lasun suaalay ywma alqiyaamati fi ywma alqiyaamati qiyaama maalinteeda tan nicmadan tan egolsan warsadee rasulka akraja may habiyeykum ising ma hesan biyey min buyutikum guryaalkin ama hasin kubiyey aljuucu gaaji hasin kubiy waako uma lam tarjicu managana xataa asaaba ilaa sinku asiibo kum isin hada nacimu nicmadan tan ay barwaaqadan eh walimadan e inti sinku asiibto hawaama yurey xadiskana muslim imaamu muslim iya wuri wa waan abi hurairata radi allahu taala an qaala abu hurayr may gori kharaja rasuul llahi sala allahu alayh wasalam ilahy rasul shebay data yamin fi yamin maalinta o laylatin fi layla laylado yabay faida iska marki huwa rasulka maakediya ida fujaaiya lare laa tadkul ila cala jumlati ismiya faidan isla marki huwa rasulka maakediye biabi bakrin i wa cumara radi alahu taala canhuma ayakediye faqala nabiyuna umay ka goorey ma may akraja huwa maaga habiyay kuma lamidin min buyuutikuma guryaalkina singubi hadihi layla hadihi saacata sacdantan e sacdaqaylursadaail hunduraayibua may hadi guryaalkina singubi kala abu bakar iyo ne cumar meelena aljuuc akrajana aljuuc gaajiha nabidi ya rasuul allah ilahi rasuulkiisio gaajiha lahegelwayni qaala nabiy naumay ka golay waana ani dhongata wallahi ladi nafsi biyadigi sunaateeg dhaarade la akrajana hebiyayni an aladihaibi akrajahu aladihaibiya kuma lamanigasimbi atan isingasibidi ani dhonga ibidi gaajiha ibidi ereed gumaha bahaw langan sedanana bahaw yani waki masalan fagama gume macahu gama bakar iyo cumar gumen macahu maca nabi nauma ashe gumen faatah huwa rasulka saydi rajula an saydi rajulka min alansaar reer madine faidan is marki wa rajulki laysa huwa rajulki maane fi bayti bayti rajul rajulka gurishay dhatiso mahaanee maroogo bidiba kumagunyi falama raat ilmaratu bilaamayti marka ardahi annabiya nabog aragjiya gaala hiya maradi meertay marxaban hadhawaaw waahlan ihilyan ihil jeriyata hadhawaaw seerti mana mara marxaban waahlan hadhawaaw lay marxaban ey saadaftum waafagden makaanan ruxban makaan waasace oo guri waasace o lasingajeeliya waafagden waataytumun koytan ahlan muxiban helsin jilan koytan mana helsin jilan koy faqala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam laha lilmarati bilaamayti mengeray eyna fulanu iswarsa leewal ma dhibaayo iblow aawe kaalad meerta idhaba huwa ulantabi yastacdibu yadlubu haal dalabaw alma alcadba bi macane soo dalabaw lana nin dalabaw yabahi waay yastacdibu dalabaw lana un alma alcadba bi macane nin dalabaw yabahi idan isna markib id waktigaasa jaal ansaariyo ansaarigi fanadar ansaarigi daymoode ila rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul sa daymoodi wasaaibey wa ila saaibey saaibey rasul rasulka lami saaib lami saaib iyo daymoodi uma qaala nabiyu naomay kagole alxamdu lilah alxamdu mahad lilahi haabitun lilah mahad kaamila ilahi isku leh may welima axadun ahad mahan alyoma maalantantan mahan akrama winaag badan aliyaafan min aliyaafin martaysh o winaag badan mini an oo winaag badan majaro ergeeg geeg lang oo marta fayle majaro yadunka natis may wala khayr khalq ilahi iyo lamadi saaxiba ilrogan adduun dadka infal badana yani day martaa kanagade faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul simen ka golay lahu lirajuli men garay maya fandalaga rajul rajulkisa markiiba tabi fajaa rajulkin lakoy hom annabiya wasaaxibe nabagi lamay saaxib an lakoy bicdg laanto yan lakoy laantimireed laantimireed yan lakoy fi fi lcdgi laanta fija kusugnaaday basrun timir cadaw adawe watamrun timir injigan warudamon timir goyn kusugnaati faqaala yani waa kay may ka golay faqaala rajul rajulka mer kalu ama timirsanka dadaayaa imago sooriya ni samey doona timirsan amahayani mana waakada rajul rajulka gaadi almudyata min didiya gaadi faqala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may ka goolay laho yani lirajuli rajulka mangara iyaaka may kin gudigey walxaluba irmaantiya kin gudige wa iyaaka may kin gudige walxaluba kin gudige yani waa kay xaluubya kiti irmaantada hayti taason gooridoy way unugaasa dhibsadey oo nuga dhibsadeen welasaas bes fadabaxa rajul rajulki goori lahum linabiy wasaaxibeyan goori faakalu rasulka saabti saain min ashati ridiya ku amin ridiya baclo ku amin wa wa min dalika wa min dalika cidki sabulkaas kaasa heshen ku amin faakalo amina min dalika alcidki laantas laantimireta heshen ku amin washaribu biyogi mayain dhamen alma ale maful falama shabicuu falama shabicu marki dherigeen warawu okonaadeen diin ku dherigeen ya qala rasuul lahi sala lahu alayه wasalam liabi bakrin wacumara radi alahu taala anhuma maynka golay walahi ladi ilahay yakadhaarday walahi ilahi kadhaarday aladi alahaso nafti naftay biyadi yadi ladi ladig yadi kusugnaati naftay yakadhaarday la tusaluna tusun suaalay on tusun suaalay can hada tan an naciimi barwaaqadan e nicmadan e zabtan i walimadan e lisun suaalo doon yom alqiyaamati fi yom alqiyaama qiyaama maalinteediya lisun suaalay waay akraja yani maagay bi kun isingma esan biyay oo suaalin hade suaala yani suaala tawbiikin watacriimin ma eh suaal oo tawbiik ah eh, oo cadaab eh ma eh suaal tacdiim ma eh suaal may mayba yani suaalu tacdaad nicma lasinifeeno doone intaas nicme makinsubin inta nicme lasulaymayn suaal oo cadaab eh, suaal may jarta oo gofka hoobli suaala cadaabe tan saas e mana latusaluna lasu suaalay an hada naciim lasu suaale isnin fasir doon yawma alqiyaama fi yawmi alqiyaama may weli akraja may hadiyay kumising mahasin biyay min buyutikum guryaalkin hesho mahasin gubiye aljuucu gaaji hasin gubidi uma lam tarjicu managan oo iditing managan hataa asaaba ilaa sinkuasib o kumising hada naciimo nicmadan barwaaqadan sinkuasib hawaama yuri adidka muslim bawluha bawlulmar'ati bilaamayti goolshe yastacdibu ku gooli e yadlubu huwa zoodka dalbay ha almaa biyonin raadi alma maagaaso alcadba yanin weydihay waay wahuwa adbag lakin sheegaaw adayibu kano diibke may a walcidgu bikasri lcayni centahoos oo shel akri cidgu waiskani daali cidgu almucjama wahuwa cidgumay leray alkibasat langya lere alkibasat langwa atafsir garib araba minhu le hadana si hadana fasiro bahati kibas nafsi wahiya kibasadana may bua algosno tanga kolkun edam walgosno langwa arabi nafsi kal arabdogda kolkun kiba cilgi hodhe leri fasira lambahadi kibaso kukakanka fasir hadana fasira lambahadi gosni walaaladaw kolkun lango mana macruf almudyatu bilam lmim yalakasriya iyo sakinu min da able walxaluubu xalow maybwadaatu labani cano tan saaxibow wasuaalu suaalow kaan hada naciimi nicmadan tan ili suaali lilayi suaalu tacdiidi nicami nicmiyaala tiryowkeeda suaaliylay maahin laa suaalu tawbiikin haydaariyo suaaliyay wa tacdiidin adaab may ngaanti mae maana suaalo may ngaantay alaanicboysate mae maana may bal intaas nicme masin samayn masinsadaaslay suaalo sunugulo suaalu tacdiidi nicam lay intaas nicme makasinalay wasuaalu suaal an hada naciimi naciimtan tan ishalis warsadaa suaalu tacdid nicami nicmiyaala tiriyawkeed nicmatin nicam likijami nicmiyaala tiriyawkeeda suaaliya lew maahin laa suaalu tawbiikin haydaaro suaaliya mahaan watacdiimin laa suaalu tacdiimin cadaabo suaaliya mahaan suaalta cadaab ho oo lanka may welilarayo laananado mahan wallahu ilahi waana aclam ogaan badan wahada alansaariyu ansaarigin oo nicmoysday rasuulkii saaxiibeen shay dherjimay bu ah aladi ansaarigaaso ato rasuulkii saaxiibeen shay hu ansaarigin seedeen huwa ansaariga magaashi abulhaytam bin tayihaanga larewa abulhaytam kunidis abulhaytam bin tayhan way radi alahu taala anhu kada sadatan ya jaa ismuhu magaashay koy mubayanan haliki lacdaya fi riwaayati tirmidi waayri imam tirmidi iyo neo ershay riwaayadood yalka sheegi sunan ka cadeey wa waan khalid bin cumara cumairin